asalaamu calaykum waraxmat waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaha caalamka daafihiisa kala duwan kuwa ay naga dhegaysanayaan kuwana naga daawanayaan dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa barnaamijkii ila tale aan kula taliya tala maqaadan saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abudalxa xafidahullahu waracaahu maalin walba oo sabdi ah labada minneapolis ayaad halkan ka dheehataan ama ka dhegaysataan sheekhu waxa uu joogaa scandinavianka farsamada waxaa caawa noo haya engineer mukhtaar barnaamijka waxaad kusoo dirsan kartaa taxi message ama codkaaga ku duubi kartaa telefoonka labarkiisu yahay lix hal laba saddex hal afar lix afar sideed hal ama abudalxa one at gmail dot com inta badan waxaan barnaamijka ku furanaa kelimaad uu noo soo jeediyo saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abudalxa xafidahu llah waracaahu sayidii falyatafadal bismi illaahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله وبرنامج كيني قيبها بدنا لما يعبحي إلى التلي وأن كل التلينه tala ma qaadan caawa kelimada aan jeclahay inaan ka hormariyo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waa kelimo aan ka fogayn asbuucii hore ummaddu meeshay marayso waanu ognahay xurmatu dami almuslim qofka muslimka ah dhiiggiisa qiimaha uu leeyahay insaanka ilaahay waa karaameeyey subxaanahu wa tacaala wuxuuna siiyey xurmo aad iyo aad u fara badan ayuu siiyey siduu alla yidhi walaqad karramnaa bani aadam aadam wixii ka farcamay waannu karaamaynay siduu alla yidhi subxaanahu wa tacaala laqad khalaqna alinsaan yaa ayuha alinsaanu maa garraka birabbika alkariim الذي خلقك فسواك فعدلك في insaanka waxaa ilaahay subxaana wa tacaala badiyey inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku kadsoomo asagoo la abuuray abuurkiisana la simay oo la qurxiyey siduu alla yidhi suuratu tiin laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim insaanku dhisitaankan ilaahay uu dhisay waxay ka macno tahay inuu ilaahay waajib weyn dusha ka saaray waxay macno ka tahay inay naftu ammaano kugu tahay muslimow waxay macno ka tahay dhiiggu ama dhiiggaagu inuu ammaano yahay ama dhiigga kale ee qofka muslimka ah ilaahay nafta asaga abuuray wuuna simay ruux buuna ku abuuray wuxuuna dembi weyn ka ratibay qofka naftaa ku xadgudba ama dhiig daadiya ama naftiisa ku xadgudbe ku xadgudbaa oo dhismahaas ilaahay uu nafta saa u dhisay dumiya ruuxdana qaada oo qof kale xaqdarro ku dila dhiigna daadiya ilaahay dunuub waaweyn ayuu ka ratibay haddii uu muslim yahay ku dhawaaqay laa ilaaha ila allah muxammadun rasuuluullah qalbigiisuna uu ku degay qur'aanka iyo sunnada iyo iimaanka xubnihiisuna ay u jilceen inay ka amar qaataan axkaamta shareecada islaamka qofka noocaas ihi ku xadgudubkiisu waa arrin adag dembiga ka dhalanhayana waa shay weyn walidaalika baa nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi kacbadu inay zuusho oo kacbada dher meesha laga saaro waxay ka fududahay in qof muslima ah xaqdarro lagu dilo ilaahay ciqaab weyn buu ka ratimay ka ratibay suuratu nnisaa aayad aan aqrino oon ilaahay ku caabudunno salaadahana aanu ku tukanno ayuu ilaahay qur'aankiisa ku sheegay qaala jalla wacalaa waman yaqtul mu'mina mutacammidaa qof mu'mina qofka si orakac a u dila oo markaa dhiiggiisa daadiya alla wuxuu yidhi abaalkiisu waa jahannamo intaa keli a ah ma ahane khaalidan fiiha wuu ku waarayaa weliba intaa keli a ah ma ahane waqadiba allaahu calayhi ilaahay baa ugu cadhoonayaa intaa keli a ma ahane walacanahu ilaahay baa naxariistiisa ka fogaynaya intaa keli a ma ahane wa acadda lahu cadaaban cadiimaa ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaab weyn ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala ayuha alikhwatu fillaah zabanku haddii uu dheeraado oo risaalada in badan laga joogo waxaa aad u yaraadaa qiimaha qofka insaanka ah iyo xurmadiisa ayaa yaraata waxaana dhiiggiisa lagu daadiyaa asbaabo badan waxaa lagu daadin karaa tamac iyo doonid adduunyo oo dad baa adduunyo daraaddeed dadka u laaya waxaa dhiigga lagu daadiyaa mas'alo diini ah oo kugu qalloocatay oo aad si asixun u fahamtay waxaa dhiigga lagu daadiyaa cunsurnimo iyo qabaliyanimo annagaa idinka fiican oo reer hebel ah dahab iyo dheemanna ka samaysan idinkana dhoobo iyo dhooqo laga tegay ayaad ka samaysan tihiin waxaa dhiigga lagu daadinayaa lagu daadiyaa maxaa la yidhaahdaa waxa loo yaqaano xiraag siyaasi sidee ninka hebelka hebel la yidhaahdo sidee buu aniga siyaasadda iga qaadan karaa isku soo duuduuba kulligoono kulligoodo waxaa sababa iimaanka oo hoos u dhaca iyo qofka oo qalbigiisa baaqi ay ku tahay arrimihii jaahiliyada ee nabigu sala allahu calayh wasalam daraaddii loo soo saaray islaamkii baa yimid ayadoo caradi isku disho waxyaabaha waxyaabaha ugu yar neef geelah ayadoo isku disho gabay ama tix gabay a daraaddii ay isku disho sannado badanna uu dagaalka u socdo haddii nin shariif oo wanaagsan la dilana dhiiggiisu ma qaboobi jirin ilaa in qisaas dad badan in loo laayo ma ahane cilmiga iyo iftiinku nuurka iyo cilmiga waxyigu hadduu hoos u dhaco dawrka culummada iyo ducaadda uu hoos u dhaco xukuumad islaama oo diinta difaacda marka la waayo jahliga ayaa iftiinkiisii iyo shamaciise ayuu soo qaataa sidaa daraaddeed ayuu islaamku yimid asagoo ugu yeedhaya dadka in alle keligii la caabudo cibaadadana loo khaas yeelo lagana tago cibaadada alle kayrkii la caabudayo wuxuuna alla weynaysiiyey oo meel adag u geeyey in dhiig xaqdarro lagu daadiyo qur'aanka iyo shareecaduna aad bay u caddaysay min ajli daalika katabna calaa banii israa'iil annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi alard fakaannama qatala annaasa jamiica waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiica rabbi wuxuu leeyahay arrinkaa daraaddii ayaanu kitaabka towraad ehe lagu soo dejiyey reer banu israa'iil waxaanu ku qoray qaacidadan weligeed jiri doonta ilaa maalinta qiyaame oo ah qofka qof dila xaqdarro u dila ama dhulka fasahadiya wuxuu la mid yahay qof dadkii oo dhan dilay qofka dadka nooleeyana qof nooleeyana wuxuu la mid yahay qof dadka oo dhan nooleeyey nabigeenna sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi qofka muslimka ah diintiisa xor buu u yahay ilaa uu dhiig ilaa uu dhiig ka gelayo yani laa yazaalu lmuslimu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama bukhaari baa warinaya maalintuu qofku dhiig muslima galo waxaa ku adkaanaysa adduunyada inuu ku dhex noolaado nabigeenna sala allahu calayhi wa aalih wasalam axaadiid fara badan baa ka sugnaatay oo tilmaamaysa umuuraha ugu waaweyn ee qofku hadduu galo uusan ka bixi karin waxaa ka mid ah inuu naftiisa uu ku rido inuu naftiisa uu ay kasbato inuu qof muslima xaqdarro ay ku disho sida bukhaari ku taalla mu'miniinta markuu alle tilmaamayey wuxuu ka nahiyey oo yidhi waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar waa kuwa aan ilaahay ilaahayga xaq lagu caabudo ma ahane alle kale aan cibaydin aan caabudin wuxuu ku daray alleh walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaq naf alla uu xarimay subxaana wa tacaala dilkeedana waa kuwa aan dilin ee ka fogaada aakhirka aayadda alle wuxuu ku yidhi yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama waman yafcal dalika yalqa asaaman yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama wayakhludu fiihi muhaanan ila man taab qofka toobad keena waa baab kale weliba xaqaasi ilaahay kaama cafin karo waxaa kaa cafin kara oo keli ah maalinta qiyaamo ayaa laguu qabsanayaa nabigeena sal ly slam wuxuu yidhi waxa ugu horreeya oo bini aadam la weydiiyo maalinta qiyaamo xuquuqda makhluuqaadka ka dhaxaysa waa dhiigga nabigu sala allah alay slam wuxuu yidhi dunuub la galo waxaa ugu weyn ashirku billaah waxaana ku xiga in qof muslima dhiiggiisa la daadiyo ayuu nebigu yidhi sala allahu alay salam usaame binu zayd markuu ninkii gaalka ahaa marka hore ee muslimiin badan laayey markuu u dhabagalay oo uu u kuurgalay kadibna uu seefta kor ugu qaaday waa kii yidhi laa ilaaha ila allah markuu dilayna nabigu sala allah alay salam wuxuu yidhi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah waa maxaa dishay markuu yidhi laa ilaha illa allah kadib ma waxaa disha idaa ja'ad yowma alqiyaama hadday qiyaamo timaada laa ilaaha ila allah xageed geli doontaa usaamow wuxuu nebigu ku yidhi sal ly salam markuu usaame ku yidhi wuu gabanayey wuu ku gabanayey afalaa shaqaqta qalbahu war ma adaa qalbigiisa jeexay nabigeenna sala allahu alay wasalam wuxuu nooga digey man qatala taxta raayatin cimiya yaqdabu licusbatin aw yadcuu ilaa cusbatin aw yansuru cusbatan faqutila faqitlatun jaahiliya qofka ku dagaalama calan aan xaqiiqo ahayn qofka u cadhooda reer hebel daraaddeed oo sidaa ku dila qofka u hiiliya ee cadho uu cadhaysan yahay reer hebel daraaddeed oo sidaa lagu dilo dilkiisu ayuha alikhwa waa dilkii jaahiliyada sidaa daraaddeed waxa maanta aanu arkayno ee muslimiinta qarax iyo dil iyo dhaac ha isdileen dhallinyaro soomaali ah ha isku dileen maraykanka ha isku dileen canada ha isku dileen sweden ha isku dileen ingiriiska ha isku dileen denmark ama ha isku dileen ama dilka soomaaliya anwaacdiisa kala duwan ee ka socda ama qabaliyada ha laysu dilo ama siyaasad ahaan ha laysu dilo ama kuwa diin sheeganaya ha dileene kullu daalika ha ku bishaaraysteen inaynan diinna ayna kor u qaadaynin adduunyana aynan keenaynin maalinta qiyaamana su-aasha culus ee weyn ay ka dambayso ilaahay waxaan u weydiinayaa dadka muslimiinta ah ee dhiiggoodu daadanayo fi lciraaq dadka muslimiinta ah ee dhiiggoodu ku daadanayo fi shaam dadka muslimiinta ah ee dhiiggoodu ku daadanayo fii misr dadka muslimiinta ah ee dhiiggoodu ku daadanayo fi borma dadka muslimiinta ah ee dhiiggoodu ku daadanayo fi somaal wa fii libiya wa fii kulli makaan ilaahay inuu subxaana wa tacaala uu nasri deg deg ah iyo madad iyo gurmad alle xaggiisa ah ilaahay inuu oga keeno oo dhiiggaasi dulmiga iyo cudwaanka iyo gardarrada ku daadanaya sababayana dhulkii muslimiinta iyo sarawaadkii muslimiinta iyo xoolihii muslimiinta iyo cuqaashii muslimiinta iyo culammadii muslimiinta iyo aqoon-yahaniintii muslimiinta in mataqaanaa la qaato arrintaas ayadaa waa arrin khatar ah muslimiintu inay hurdada ka kacaan oo ay baraarugaan waa mas'alo waajiba ah. ayuha alaxibatu fillaah waxaan ku wareejinayaa mayga iyo mikrofon mikrofonka walaalaha qiimaha badan ee qadarinta mudan har iyo habeenna aanu u ducayno ee noogu soo isku dubarida arrimahan waa weyn ee ummadda aan rajaynayna inay anfacdo ayaan ku wareejinayaa ku soo dhowaada baaraka allah fiikum جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك الله سبحانه وتعالى سيدي هكا ورابي وبيغا كوثر ربي سبحانه وتعالى سيدا اد أبد بادليسو qoysadkeena ha u badbaadiyo qoyskaaga sidii uu nabiyullaahi muusa calayhi salaam u badbaadiyey dibna uu ugu celiyey hooyadiis marka khayrku jiro laguma waayo marka shartu jirtana laguma arko baaraka allahu fiik sayidii walaalayaal barnaamijka waa barnaamijka ila tali aan kula taliya talama qaadan minneapolis waxaa fadhiyay injineer mukhtaar axmed lawaqaac oo soo legsida ah scandinaviankana waxaa talada iyo khayrka iyo wanaagga aada maqlaysaan nooga soo shubaya saaxiibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abudalxa xafidahullahu waracaahu sayidii ilaahay subxaanahu watacaala dhiigga muslimiinta ha badbaadiyo intii hadda aan ku jirnay qabanqaabada barnaamijka laba qarax ayaa ka dhacday magaalada muqdisho khasaaruhuna naf iyo maalba waa gaaray muqdisho muslim ayaa ku nool muslim kale ayaa isu qarxiya ilaahay subxaanahu watacaala xaqa ha tusa sayidii baarak allahu fiik waaxsana allahu ilayka wakafara allahu dambak saaxibulfadiila su-aasha ugu horeysaa waxay ka timid aad baan u jeclaystay runtii wuxuu leeyahay walaal waan idi salaamayaa ilaahay dartii ayaan idii jecelahay sheekh abu dalxa allaha xafido ayuu leeyahay cimrigiisana allaha raajiyo waxa aan leeyahay ayuu yidhi xaas aan aad ugu kalsoonahay oo aan aad iyo aad u jecelahay iyada wax dhiba kuma qaba ayuu leeyahay sayidii owlaad ayaa ilaahay iga siiyey owlaaduna aada bay u fiican yihiin aad baan isku jecelnahay wax dhibihii xagga iyaga ma jiraan reerka aniga ayaa u maqan labada reerba aniga ayaana biila oo dibadda ka jooga ayuu leeyahay waa reer xididkay iyo reer aabbahay ayuu yidhi sayidii xaaskaygu wax walba way ku fiican tahay waa qof duco badan diin badan salaad badan ayuu yidhi sayidii aad bayna ii waanisaa ayuu sii raaciyey cilladda ay leedahay waxa ay tahay buu leeyahay saaxibulfadiila aad ayay u habaarantaa oo ilmaheeda ayay habaartaa markii ayay dhibaan oo ay ka xanaajiyaan arrintaa iyada aanha way ii cunto ma weyse mana aanan jeclaysan kor wax ugu sheegay hoosna wax ugu sheegay laakiin igaba aysan hoos qaadin maxaad igula talinaysaa ayuu leeyahay saaxibulfadiila falyatafadal mashkuuran wamaa juula alxamdu lilah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد aadbaan ugu faraxsanahay su-aashan inay caawa ku bilaabato ila talida maxaa yeelay su-aalo mararka qaarkood wadno xanuun ah ayaa inta badan dhici karta in lagu bilaabo waa su-aal aan rajaynayo in talo wanaagsan laga bixin karo waa su-aal aan isleehay jawaabteeda haddii muwafaq ay noqoto inay anfacayso bulshada aad baan ugu mahadinayaa walaalka in badan soo celceliya ammaanta xaaskiisa waan jeclahay ugu yaraan laba jeer buu soo celiyey waannu isjecel lahay wuxuu mar kale yidhi wax dhibaato ah dhexdayada ma taallo mar kale wuxuu ammaanay faracoodii uu ilaahay ka beeray subxaana wa tacaala owlaad wan wanaagsan oo aan jecel lahay baan leenahay buu yidhi mar kaluu ku soo noqdo wuxuu yidhi waa qof cibaado badan oo salaad badan mar kaluu ku soo noqdo wuxuu yidhi weliba way iwaanisaa aad baan kaaga mahad celinayaa intaasoo ammaanah iyo intaas oo sharaf ah inaad xaaskaagii u quudhay muqadime iyo hordhacna aad ka dhigtay adiga oo marka la fiiriyo hal qodob kaga cabanaya laakiin ku ammaanay intaas oo qodob ku ammaanay waana sida cadaaladda ah waana sida fiican waana sidaan ka rajaynayo dadka in badan doonaya in lala taliyo beddelka ay ay gabadhu ay masalan ba dhahaysa ama ninku khayr male ninkaygu wuu i dilaa waa bakhiil wanaag nooma qabto nama caawiyo waxba nooma taro qaraabada ma xidhiidhiyo cibaadada kuma fiicno balwad buu leeyahay intaasoo dhan markay gabadhu leedahay lix carruuray u dhashay toddoba carruuray u dhashay oo intaa maxaad qabanaysay intaasoo dhan maxaad samaynaysa waxaa jira wax un aad ugu xilanayso oo intaa aad ugu sabraysay baa jirte intaa soo hormari intaa soo hormari waa wax aad u wanaagsan ninku inuu yidhahdo xaaskiisa waa waa islaan sidana waa baali waa basari ilmaheeda kuma fillo waa sidan waa noocan soo hormari wanaagga haddana toban carruuray kuu dhashay ciyaar ma aha shay layskugu dulqaadan haya baa jira waxaan doonayaa marka inaan dhaho aad baan kaaga mahad celinayaa saa'ilkaasow adigoo kalena allaha noo badiyo waa cadliga iyo cadaaladdana ku hadlaya wanaagga iyo sharafta xaaskiisu ay leedahayna muujinaya waana sida loo badan yahay wanaagga innagaa iska indha tirayna amaa qaybta u dambaysa oo aad ka cabanayso oo gabadhu inay habaar badan tahay keli a waxaa ku filan gabadha inaan xusuusinno xadiidkii rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam waana ku qanacsanahay gabadha ammaantaa leh ee cibaadadaa leh ee kula talinayse adigaba kuu naseexaynayso inay horta taladii nebi moxamed qaadato sala allahu calayh wasalam humma taladaada qaadata iyo talada culummada iyo ba mawduucan ila talida nabigu sal ly slam wuxuu leeyahay ha ha habaarina carruurtiinna ha habaarina xoolihiinna waxaa laga yaabaa saacad ay ducada la aqbalo inay ku aaddo kadibna ilmahaagu uu habaarku ku dhaco hooyada marka waxaan leeh carabkaaga waxaad bartaa ducada carabkaaga waxaad bartaa wanaagga alkelimatu tayibatu sadaqa kelimada wanaagsani waa sadaqa nabigaaga ku daya sala allahu calayh wasalam laysa almu'minu lacaanan walaa faaxishan walaa mutafaxisha mu'minku mid aflulata leh oo cayb badan ma aha sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun muslim inaad caydo waaba faasiqnimo ilmahaaguna waa muslimiin innama almu'minuuna ikhwatun buu alla yidhi midda intaa dheer waxaa weeye ilmaha aad jeceshahay waxaa laga yaabaa inuu habaarkaasi saa hooyaa tahay ileenay saacad ay ducadu furan tahay samadu furan tahay aqbalku furan yahay in lagaa aqbalo kadibna waxaad ku habaartantay ay carruurtaada ay ku dhacdo ninkaagina aad saas isku weydaan ayaa suurtagala ilaahay dartii baan kugu waanin adiga iyo gabdhaha kula midka ah adiga iyo ragga kula midka ah ee habaara carabkooduna lacnadda iyo afxumadu ay ka degato ilaahay ha looga boqo carruurta sababna yaan loogu noqonin inay ayagu cisyaanka iyo cuquuqa ay la imaadaan waayo markaad habaarto waxa ugu sokeeya adigu caaq kugu noqonayaa aad baan kuu ammaanayaa zawjkaan ka hadlayaa gabadhana aad bay aad baan kuu ammaanaynaa cilladaa yar ee laga soo sheegtay insha allahu tacaala adduun iyo aakharaba kuma fiicno ilmahaagana ooma fiicno ee iska ilaali wanaag iyo khayr ku bedel ilaahay dartii baa idiin jeclay kulligiin wallahu aclam الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة ربي سبحانه وتعالى حكو عبسي وبقى كوثر حنكو أسر سيدي وأفسري نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء والمرسلين ما لنت قيامها ربي حكو داريو مركا أسجرين در لحرتو يهوس لحرصدو ربي سبحانه وتعالى هوس كي تموغيه saaxibulfadila codkayga ugu soo noqonaya haddii qof uu muud uga jiro amin speakerka hala dasho fadlan kheer allah idi siiyo saaxibulfadila saa-ilada xigtaa waxay leedahay haddayaa naqasaya fadlan speakerkaaga muud gal haddaa rabta ha kuu shidnaado kheer allah adi siiyo sayidii aadan kaaga cudur daarayaa eh, mukhtaar kolba aniga xagga annaga eh, aada buu waadix u yahay ha maasha allah allah ku barakeeyo saaxibulfadiila khayr allah ku siiyo baarak allahu fiki haddii aad adigu maqlayso waa muhiim saaxibulfadiila saa-ilada xitaa waxay leedahay aad baan u salaamayaa adiga iyo daadihiyaha barnaamijka waxaan salaamayaa ayay leedahay saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa xafidahu waracaahu waxaan joogaa wadamada yurub ayay tiri sayidii ninkayguna waxa uu jiraa africa waa nin aan aada u jecelahay isaguna jecel ayay leedahay waa nin diin iyo dadnimo leh ayay tiri waxaan rabay inaan soo xareeyo waxay kusii dartay waa nin boqor ah aadna u taxadara diinna leh ayay tiri sayidii hase yeeshee waxaan rabay inaan soo wado oo aan midowno oo aan halka aan jooga keeno dadku waxay ileeyihiin halkan ha keenin aniguna waxaa igu jira inaanan yurub ilma ku korin waxaan ka baqayaa diinteenna iyo dhaqankeenna inay lumaan taladu way iga ciirsan tahay ee leedahay sayidii maxaad igula talinaysaa falyatafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah waalsalaatu wassalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wa wasalam qabaa'il fara badan qoysas fara badan qoys ma dhahayo laakiin qabaa'il dhan iyo jeesas dhan iyo ummad aad u fara badan oo waddammadan soo gashay ayaa mustaqbalkoodu uu madow yahay maxaa yeelay ilmahaagu intee in la eg buu muslim sii ahaan doonaa waddammadan waa su'aal weyn inkastoo kaybka ilaahay og yahay waxase noo muuqda kuwaan dhallay een waddamadan ku dhallay baannu arkaynaa dhafoorkooda markaan annagu tagno kuway dhaleenna xoogaa bay roonaanayaan kuwan annagu dhallay kuway dhaleen kuway sii dhali doonaan maxaad tasawuran kartaan sidaa daraaddeed waddamadan aan carruuraha ku korsanayno khatar weeye gabadhow say wax u dareentayna waa sax haddaad tale iga doonayso adigu zawjkaaga meeshuu joogo tag waa hadduu asagu diyaar u yahay inuu noloshaada kafaalo qaado inuu ku biisho arsaaqaddana rabbi baa bixiya subxaanahu wa tacaalaa qof walba adduunyadani wuxuu ka tegi maalinta ay arsaaqaddiisu iyo cunaha wuxuu marin lahaa ay adduunyada ka dhammaato wawallaah wax laguu qoray inayna cid kale cuni doonin hadday suurtagal kuu tahay khatarta intaa dhanna aad dareemayso zawjkaagana uu diyaar u yahay inuu halkaa kugu dhaqdo waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan ilaahay baa waddooyin iyo luuqluuqyo iyo dariishado alla ayaa kuu furi doono arsaaqad oo wuxuuna kaa arsuqi doonaa min xaysu laa yaxtasib laa taxtasib meel adu aadan filanaynin ayuu alle kaa arsuqi doonaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan in tattaquu allaha yajcal lakum furqaanan kullu daalika waa aayado ah oo alle uu noogu ballanqaadayo nabigeenna sal l selam man taraka shay-an lilaah shay ilaah dartii qofka oga taga waxaa wax ka fiican buu alle oogu beddelaa meeqa intay waddamadii tageen diin ahaan ooga raystay oo cibaado ahaan oga raystay oo dhaqaale ahaan oga raystay oo caafimaad ahaan oga raystay oo qaraabo xidhiidhin ooga raystay meeqa oo mo xataa moorl ahaan ooga raystay haddii aad taladayda qaadanayso zawjkaaga meesha uu joogo kula noolow ma aha sow ma aha keenso eh, dadku waxay ku dhaheen intaa iska dayso keenso maxaa yeelay waa waa zawjkaagii waa marka labaade inuu hadda reer dumo macno badan ma aha waa marka saddexaade waxaad noqon kartaan laba qof oo intay qorshe la yaqaana dejistaan oo shanta sane ugu horraysa ilmihiinnu hadduu alla ilmo idin siiyo shan sano lix sano toddoba sano maalintuu waxbarasho si dhaba iskuulka u gaadho idinkuna aad intaa ku talagashaan oo aad dhaqaale iyo xoolo wax iyo waxbarasho waxaad ka samaysan kartaan aad ka samaysataan ayaa idinkoo isla socda isbartay isyaqaana carruurtiinna wata ayaad meel wanaagsan tegi doontaan ilaahay waxaan kaaga baryaa inuu tawfiiqdaa ku waafajiyo xubbiga iyo jacaylka iyo diinta aad ninka ku tilmaantay iyo maxaa la yidhaahdaa eh, xilkasnimada iyo boqornimada iyo sida uu qofku saad u ammaantay ilaahay waxaan kaaga baryaa inuu kaaga dhigo talada qaada ayaan ku dhihi lahaa waad ku liibaani wallahu aclam masha allah jazaaka allahu khayr waaxsana allahu ilayka waqafara allahu dambag heshiishaada ballaeto tago gaatir la furay afarta qiblo khayrka jira allah ku siisayidii sharta jirtana rabbi ha kaa xisaabo baaraka allahu fiik saaxibulfadiila saa'ilka xigaa wuxuu leeyahay ehm, xaaskayga laba qol ayaan kala seexanaa jirkeeda inaan taabto ma ogola mar walba way xanaaqsan tahay waxaan dareemay inay jiran tahay laakiin haddana waxaad moodaa inay caafimaad qabto oo kibir ku jiro markii aniga ay idiido waxay ku mashquulsaa youtube iyo facebook dabeecaddeeda oo dhanana way isbedeshay akhlaaqdeeda iyo diinteedu ma xuma ayuu leeyahay saaxibulfadiila qur-aanka waxbay ka taqaanaa kitaabadana waxbay ka akhrisatay laakiin caadadan waa caado ku cusub daawadeediina waa waayey ayuu leeyahay maantay waxaan soo raadiyey furihii waxaanan ka ag raadinayaa saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa xafidahu llah waracaahu sayidii falyatafadal mashkuuran wamajuura alxamdu lilah waalsalaatu wassalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam saa'ilkani aad baan ugu mahad celinayaa inuu raadinayo furayaashii ka dhumay ee xaaskiisa sacaadada iyo liibaanta uu dareemi la'yahay isbeddelka ku dhacay xaaskiisa inuu u faa'iidaysto khibrad iyo diin hadba wixii lagula taliyana uu sameeyo aad baad u maadsantay jazaaka allaahu khayran arrinta waxaad ka eegaysaa laba arrimood arrin waa mid adig kugu saabsan arrinna waa arrin gabadha ku saabsan aan ku horreeya arrinta adiga kugu saabsan dib waxaad u baadhi doontaa gabadhani waxa ku kallifay inay qol gooni aseexato ma adigay ku dhibsanaysaa ma afcaal iyo ficillo aynan jeclayn ayay gabadhu kaa aragtay dib iskugu laaba adigu ma laga yaabaa adigu inaad halkaa gaadhsiisay dib iskugu laaba adugu inayn taa u inayn haddayna sidaa ahayn gabadha waxaa laga yaabaa qodobka labaade inay il ku dhacday waxaa suurtagala in la sixiray waa haddaynan gabadhu wax adiga ay kaa dhibsanayso oo adiga xaggaaga ah haddayna jirin waxaa laga yaabaa gabadhu inay il ku dhacdayee qur'aan ku aqri mudaawaadka sharciga ana la raadso una debci oo u naxariiso malabka iyo xabatu sawdadu waa daawo qur'aanku waa daawo adkaarta in lagu aqriyaa waa daawo bal inaad gabadha la sheekaysato waa daawo inaad la fadhiisato waa daawo inaad jawiga u beddeshana waa daawo gabadha jawiga u beddel bal waddankii gee waxaa laga yaabaa inay ehelkeedii iyo hooyadeed iyo aabbaheed iyo inay u hiilowday oo ay meelo tash tash tash ka haystaa laga yaabaa gabadha jawiga u beddel qur'aanna ku aqri sadaqadana u bixi ilaahay uu ku xifdinayo subxaanahu wa tacaala adiguna dib iskugu laabo oo balweydii gabadhu waxa ay dhibsanayso oo ay sariirta oga haajirtay in loo soo dhowaadana aynan oggolayn goorta aad ay doonayso inay kaa baxsatana facebook iyo youtube ay ku mashquulayso arrintaasoo kale waa suurtagal inay il noqoto ku akhri gabadha qur'aanka waa suurtagal inay adiga ku diidan diidan tahaye dib u eeg waa suurtagal inay reerkoodii u hilowdee gabadha reerkoodii u gee insha allahu allahu aclam ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله ربي سبحانه وتعالى الجنه الفردوس هكذا جسدك ربي سبحانه وتعالى ha dhaafo dembigaaga rabbina ha kaaga dhigay sadaqatul sadaqatuljaariya khayrka wanaagga iyo sharafta aad nala daba joogto habeen iyo maalin baaraka allahu fiik sayidii saailka saa'ilada xigtaa waxay leedahay ilaah kheyr ha siiyo ayay tiri sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa rabbina subxaanahu wa tacaala dembigiisa ha dhaafo nin baan isqabnay side saddex iyo toban sano ayay tiri sayidii sideed sano ayuu yurub joogay markii marka sideed sano ayuu qarsanayay ayay tiri xaas kale oo uu ku qabo yurub saddex iyo tobankaas sano oo aan isqabno saddex bilood ayaan ka arkay ayay leedahay waalidkii ayaa markii hore i siiyey arrintan markaan u adkaysan waayana waxa aan weydiiyey ayay tiri in la ifuro waalidkayna iguma raacin ninkiina ima furayo saddex iyo toban sano ayuu iga maqan yahay intaan is aragno waa saddex bilood oo keli ah dumar ayaan ahay dhaqan ayaan rabaa nin baan u baahanahay isagiina waa iga maqan yahay haddii aan idhaahdo meeshaad joogta igey ma dembi baa haddii aan idhaahda imow oo idhaqasha ma dembi baa maxaadse igula talinaysaa ayay leedahay saaxibu lfadiila sayidii falyatafadal mashkuuran wamaajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم tala aan hadda ka hor bixiyey oo arrintan oo kale ahayd baan mar labaad ku soo celinayaa khitaabkan iyo risaaladan iyo bayaankanna wuxuu ku socdaa iyo taladan ragga sameeya tacadudka iyo guurka labaad waxaana doonayaa inaan weydiiyo su'aalo su'aasha koowaad waxaan rabaa inaan dhaho nacam fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mahnaa wa hulaatha wa rubaaca fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida aw maa malakat aymaanukum daalika adnaa an laa tacuudu rabbi qur'aankiisa waa kugu banneeyey nin haddaad tahay inaad afar dumara jamcin karto shard waa haddaad cadligeedii iyo cadaaladdeeda aad la imaan karto waxaan doonayaa marka su'aasha koowaad inaan dhaho ilaah inuu kuu banneeyey waa mas'alo laakiin xaggeed ku aragtay oo xaggeed ka aqriday oo sideed u fahamtay xaaskaagii hore dayac waana dhaqan xun oo soomaalidu horay u lahaan jirtay xataa kuwa baadiyaha jooga iyo kuwa reer magaalka ah inuu xaaskii hore ee min weynta ahayd inuu garabidixeeyo ku bishaarayso nin walba oo xaaskiisa kore ama xaaskiisa dambe garab bidixeeyow oo cadli iyo cadaalad ku dhaqi waayow waxaad ogaataa qiyaamo adoo dhinac dhinac u socda inaad imaan doonto waxaad faa'iidaysatay baan u baahnahay marka inaan ogaado soo ilaahay kama cabsanaysid gabadh muslimada oo noolal u baahan gabadh muslimadoo xaaskaagi ah inaad intaad xaas kala guursato ayadii aad dayacdo xaggeed aakhare geli xaggeed aakhare geli xaggeesaad ku aragtay xaggeebaad ka aqrisatay in xaaskii hore la dayaco oo laga tago xaggeed ku aragto ood ka aqrisatay ragow rabbi ka xishooda oo xataa haweentu hadday weyn tahay xaq bay kugu leedahay hadday ku cafido waa baab sida hooyadan sawda ay xaqeedii habeenkeedii ay hooyadan caaisho ugu cafideen oy nabiga u sii sal salam amaa wixii intaa ka duwan gabarh kastoo muslimada xaq bay kugu leedahay oy ninkeeda ku leedahay hadba tabartu intay dhanta ninkan su'aashan ku socoto iyo nin walba ay khusayso waxaan leeyahay war ilaahay ha looga baqa gabdhaha muslimaadka war tacadudku waa bannaan yahay ee guurso waa qadare guurso cidna kaama celin kartae guurso laakiin markaad guursanayso xisaabta waa inaad ku darsataa maxaa kale oo aakharadaadana dhaawacaya maxaa kaloo adduunyadaada kaa dhumaya aakharadaadana kaa dhumaya horta waa inaad xisaabta ku darsataa gabadhaa waxaan dhihi lahaa sabarka iyo dulqaadku waa wax qiimo badan intaa wixii ka dambeeya wada hadal iyo qaraabada ood la xidhiidho aabbaha iyo hooyada asaga aabbihii iyo hooyadii oo aad la xidhiidho kadibna duruuftaada iyo dantaada aad u bandhigato talada ay ku siiyaanna aad qaadato intaa ayaan kuula talin lahaa wallahu aclam الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله ربي سبحانه وتعالى اجر يا حسنات ربي سبحانه وتعالى وحكو دبكم تصو بارك الله فيك صاحب الفضيله ربي سبحانه وتعالى dadka uu maalinta qiyaamaha kusoo dhaweeyey jannat lfirdows ee uu yidhaahdo udkhuluuha bisalaamin aaminiin rabbi ha kaaga mid dhigo oo ha ku horeysiiyo barak allahu fika axmed fadila saa-ilka xigaa sheikul alfadil wuxuu leeyahay xaaskaygu way caysaa waxaanan ka baqayaa inaan godob ku galo intaa ayuu soo qoray waxaa kaloo jira gabdho kale oo iyaguna ka cabanaya in ninkoodu caayo marka waxaa xoogaa isoo jiibtay oo aan is iri amau shiiku tala ka bixiyaa waxaan ka baqayaa ayuu yidhi inaan godab ku galo taa macnaheedu marka sidaan soomaaliga u aqaano waxaan is iri amau ama gabadhi wax ku sameeya ama arrimo kaleeta sameeya sidaasaan kugu soo bandhigay gabdho kale oo raggooda ka cabanaya inay caayaanna way jirtaa ninkaanina isaga ayaa hadda asaa'ilka eh, aan xoogaa soo jiitay oo aan is iri amau dhibaato kaleeta abuuraa weeye sayidii falyatafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilahi wabacd waad mahadsan tahay axmedow adigoo annagoo mar dhow ka jawaabnay inaad kelimadaa darteed u soo celisay iyo arrinkanoo soo badbadanhayo oo dad fara badan ay ka cabanayaan keli a waajibkayagu keli aa taladayadu waa inaan dadka khayrka u sheegno waa inaannu waaninno waa inaan dadka ilaahay xusuusinno ila tali waan kula talina tala ma qaadan macnaheedu waa nooca ah. haddaba dadka oo dhan isku soo duuduubo si guud ahaana waxaan u leehay walaalayaal laba malag baa garbaha naga saaran goortaad caytamayso weliba aad xaaskaaga caayayso ama ama gabadhu ninkeeda ay caayayso anigu waxaan u arkaa shakhsiyan arrin laga xishoodo wallaahi wallaahi suma wallah waxaan u arkaa inay tahay arrin laga xishoodo hooyo ninkeeda caayaysa ama nin xaaskiisa caynaya anu waxaan qabaa inay tahay wax aad looga xishoodo waana wax laga yaqyaqsadaan dhihi karaa inuu nin weyn ama qof weyn oo dumar ah ninkay la seexan doonto daqiiqad kadib ama gabadhu la seexan doono daqiiqado kadib inuu cay afka oola baxo waa wax laga yaqiiqsadoo laga xishooda wey carabkeenna aan xifdinoon ilaalinno xumaantana aan ka ilaalinno malaa'ig inay garbaha naga saaran tahayna aan ogaanno caydu allana way kaa fogeyn malaa'igtuna way kugu cadhoon reerkana waad ku kala dhimanaysaan sharaftaaduna hoos bay oogu dhici sabarka iyo dulqaadka muusoodka iyo qosolka xikmada iyo xinkaduna sharaftaaday kor u qaadi allana wuu kugu jeclaan reerna wuu kuu dhismayaa intaasi guud ayaan u ayaan u waaninayaa walaalaha muslimiinta ah ee lamaanaha ah war wax kastaba isku qaba maalin dhexdeeda waanigi lahaa qofbaa intuu cadhooduu alla caynayaa qofbaa intuu cadhoodo yuu malaa'igta caynayaa qofbaa intuu cadhoodo buu diinta caynayaa qofbaa intuu cadhoodo ayuu sodoodii caynayaa waxaan la yaabay marka war inaad cadhootay garanay maxaad ilaahay u caayi war inaad cadhootay garanay maxaad malaa'igta u caayi inaad cadhootay garanay maxaad diinta u caayi miyaad ogtahay waxa ka imaanaya diin la'aantaa ee kufrigaa soo ma geranaysid aad cadhootide war inta aad wax ku qarbixi karta way badan tahay war hooyadaa oo sodoodaa maxaad u caayi aad cadhootide xaaskaagii carruurta kuu dhashay maxaad u caayi war wax kaloo caydaad weyday gabadhuma wax kaloo cayday weyday war dadow ilaahay ka baqa oo ilaahay ka xishooda oo carabka ha la ilaaliyo oo markaad cadhooto raac sunnada nabiga sal ly slam haddaad taagan tahay fadhiiso weysayso oo laba ragcadood tuko acuudu billaahi samiici alcaliim min ashaytaan rajiim min hamzihi wa nafsihi wa nafki ducooyinkaa ku ducayso wuu kaa tegayaa cadhadoo dhanna way kaa tegaysaa kelimada ugu dambaysa sida khaaska aba ee su-aasha soo celisay waxay tahay arrinta uu axmed ilaa waaqaca uu ka baqayo wa ficlan axmed waa nin odaya waa oday soomaaliyeed oo dhaqanka soomaalidu wax badan ka garanaya ninkan waxaan leehay waayahan dambe gacan waa miskiin waxaanu maqallaa nin baa xaaskiisii dilay gabarh baa xaaskii ninkeedii dishay dadka reer galbeedka aan ku dhex nool nahay waxaannu ka qaadannay wax badan baanu ka qaadannay arrimaha in badan bay soo noqnoqdaan waxaa ninkaa leehay dhiig ha gelin gabadhaasi haddaad qabi weydo ood aragto inaadan la dhaqmi karin saddexdii dalqadood eed ku qabtay ilaahay kuguma addoonsanin inaad adigoo haysta inaad dhiiggeeda addaadiso xaq waxaad u leedahay inaad intaad furto aad bannaankaa ka marto oo aadan dhiiggeeda daadinin dhiiggeeda inaadan daadinin cay hadday xataa dhacdo ma aha falcelinteedu iyo abaalmarinta iyo jasaheedu ma aha inaad qofka disho abadan maxaa ummadda soomaaliyeed u fudeediyey inay wax dilaan war maxaa ummaday idiin dhib yareeyey inaad dhiig daadisaan mid walaalkii dila iyo mid qof muslim oo kala dila iyo mid kaloo mid dhallinyaro a ah dila war maxaa dilka idiin dhib yareeyey acuudu billaah warba ha cuudu billaysto oo shaytaanka la iska naaro in badan baanu maqallaa tahdiid waan ku dili weliba waxaanba u malayn dad badan oo soo qaxay sharciyada waddamadan bayba ka baqayaane mar horay mataqaanaa dadka lay lahaayeen oo waabaad ka arkaysaaba laba ismaan dhaaftay baad arki ummadda inteeda kale intay indhaha isku taagaanoo faraha isdhaafsadaan ayay kala tagaan soomaaligu ma cadhooday waaba dilba war cudurkaa iska daaya oo aanu iska dayno waannu idinku jirnaaye soomaaliya ninkaa marka ilaahay baan xusuusin subxaana inuu arrintaasi aynan ku kallifin inuu gacan qaado ama gabadha uu dhiig ka daadiyo ama ayadaba intaa wax ka weyn u geysto haddaad hal su-aal kusoo khatinto adoo maasan jazaaka allah khayr ha ku maqlayaa axmed dawaqaca اه اخي الحبيب آه، فتفضل مشكورا وماجورا akhi eh, ma sha allah horta sh- bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah n waxay sheekhayga sheekh maxamuud sheekh xasan abudalxa aad iyo aad baan u salaamayaa jazahu allahu khayran sida wanaagsan ee qoysaska iyo usrada uu toosinayo u dhisayo aniguna tal wixii aan soo diyaarsaday caawa ma soo dayn karo aad baan u murugeysanahay laba qarax oo kale ayaa muqdisho ka dhacay marka waxaan ka codsan lahaa sheekha keliya inuu ummadaasi u duceeyo ilaahay subxaana watacaala dhibaatada inuu ka saaro kuwa dhibaatada ku wadana maxaan ku irahdaaye hadduuna ilaahay ha- maaragtay hanuun la maaganayn inuu sheekhu maaragtay ilahay inuu ka qabto uu ducada ku daro intaasaan odhanayaa sheekhayga aad baan ku salaamaya baaraka allahu fiik adala allahu cumrak جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله آه، ان شاء الله باذن الله الكريم رب سبحانه وتعالى جنة الفردوس ha ku geeyo dad fara badan ayaa dhibaataysan oo jiran kuwa waa laisu qarxinayaa kuwa isbitaalada yaallaan kuwana way soo tahriibayaan raggii iyo dumarkii way isdiidan yihiin hooyo ayaa xalay ila soo hadashay oo kaa codsanaysa gabar ee iyadu dhashay oo waddankan barwaaqada ku nool oo laba sannadood ay raadinaysay telefoonka igama qabata ayay leedahay mid kale waxay leedahay wiilkayga ayaa xiran ee shiiku ha igu soo duceeyo hooyo kale waxay leedahay wiil ayaa iga jiran midda xaamilada ah iyo midda walaca ah hooyooyinkiina dhalay kuwa maaragtay nala dhashay dadka soomaaliyeed dhammaantood sayidii duco ayay kaa ayay kaa rabaan inaad u ducayso saaxibulfadiila falyatafadal mashkuuran maajuura alxamdu lilah kelimada akh abu fawsaan waa kelimadii aanu ku bilownay kelimadeenna maalmahan oo dhanna dadka aan ku wacyigelinaynay waxaana ku celinayaa murugadaa lagama baxayo haddaan kitaabka loo laabanin waxaan adkaynayaa murugadaa lagama baxayo haddaynan ummaddu midoobin waxaan adkaynayaa midnimo murugadaa lagama baxayo haddaan dulmiga iyo xadgudubka ummadda soomaaliyeed dhexdeeda isku hayso haddii aan meesha laga saarin intuu dulmi cad yaallo inta kala tag iyo kala burbur iyo qaybsanaan ay taallo inta manhajka iyo kitaabka qur'aanka a la gacanbidixaynayo waxba yaan la ooyin waxba yaan la murgin qofka murgana waa un daqiiqado mid kaluu maqli oo mid saddexaad buu maqli oo mid afraad buu maqli xaqiiqadu waa saa waana runtii in xaqiiqada laysu sheego weeye soomaaliye haddaan doonayno inaanu badbaadno soomaaliyay haddaan doonayno sacaado iyo liibaan inaan ku noolaanno soomaaliyey haddaan doonayno inay cisadeennii noo soo noqoto awooddeenni noo soo noqoto ciidankeenni noo soo noqdo dhaqaalaheenni noo soo noqdo xuduuddeenni ay noo soo noqoto sharafteenni ay noo soo noqoto haybadeenni ay noo soo noqoto midooba oo iska daaya qabaliyada midooba oo diintiinnu waa mid eh muslimiin baa tihiine islaamkaa idin midaynaya midooba oo luqadiinnu waa mid eh oo luqadaa idin midaynayse midooba oo xataa manhajkiinna iyo caqiidadiinnu ahlusunna waljamaacad wada tihiinu shiica iyo jinnigama soo galaane war islaamnimada ku midooba xataa dadku madaahib bay u kala qaybsan yihiine war madhabulimaami shaaficiy ayaad kulligii wada haysataane war midooba war hal midab baad wada leedihiine war midooba war maxaa idiin diidan oo noo diidan ummaddani inay mid noqoto war siyaasiyiintu ummadda soomaaliyeed haddaynan isu keeni karin ha ogaadeen inay qaybta ugu weyn leeyihiin culammada muslimiintu waa inay kacdoon cilmiyaysan iyo kacdoon aqoon ku dhisan oo bulshada la wacyi gelinayo muxaadaraad iyo khutab nin walbana booska uu ku habboon yahay ee hadalkiisu gaadhi karo uu ka howlgelayaa waa in sidan waxba laguma fiirsan karo ummad baaba'aysaanu aragnaa diin ahaan u baaba'aysa oo dal ahaan u baaba'aysa oo dadnimo ahaan u baaba'aysa ayaa indhaha yagu noo muuqda andalus baa noo muuqata muse ardul baa noo muuqda wax badan baanu aragnaa oo bulshada loogu talagalay haldoorkii in meesha laga saarayaanu aragnaa war ka daaya ninka dhahaya in meesha laga saarayaanu aragnaa ninka sharafta badan in meesha laga saarayaanu aragnaa awbaash baa iskugu soo hadri doonta dalka yesman ayaa dalka iskugu soo hari doona shirkado dhowr shirkadood ayaa dalka ka shaqayn doonta inta dadkuna in shirkadaha unbay shaqaalo ka noqon doonaan war waxbaa noo muuqda oo aannu arkaynaaye war waxaanu arkayna nagu ixtiraama oo midnimo iclaamiya war midnimo iclaamiya oo xuduudahan yar yarka ee beenbeenta aqaada oo culimmadiinna u yeedha kaalaydha dadka hoggaamiya oo dalka hoggaamiya oo ummadda tawciyeeya majaal siiya culummada ninka gabayaaga ah ee haldoorka ah ee waddaniga ah dhaqaalo ku bixiya siduu ummadda u soo jamciyo haddaan intaa la helin manhajka qur'aankana aan waddo laga dhiganin midnimona aan la helin oohintaa iyo murugadaasi ma go'aysee arrinka ogaada soomaaliyeed intaa kadib ilaahay waxaan u weydiinayaa subxaana hooyada gabadheedila waa arrin khatar ah qalbiguna la xunuuno mar gooniya in laga hadlana mudan arrimaha noocan oo kale ah hooyada tiri ilmaa iga xidhan dad badan oo xanuunsan kuwa qaraxyada ku baaba'aya kuwa badanoon ogahay anugu oo si gooni a ah duca nooga dalbaday oo xanuunsan cid kasta oo xaajo leh cid kasta oo dan leh cid kasta oo dembi dhaaf raadinaysa cid kasta oo raxmadda ilaahay jecel cid kasta oo cizada muslimiinta doonaysa cid kasta oo muslimiinta wada wadajirkooda doonaysa qof walba meesha uu ka xanuunsan yahay ilaahay xanuunkaa caafimaad ha ugu bedelo subxaanahu jala wacalaa as'al allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa ummadda muslimiinta ee baaba'aysa masaakiinta ah yaanyada iyo cadayga gadanaysa ilaahay waxaan ka baryaynaa inta dhimatay inuu u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay u boogadhayo cid kastaoo falkaa geysata noocay doonto midabkay doonto manhajkay doonto luqaday doonto dantay doonto gudaha ama dibadda noocuu doono ha noqdee ilaahay inuu ka argoosto awooddiisana ilaahay waxba kuma aha inuu ka argoosto cajaa'ibtoosana uu ummadda tuso innahu waliyu dalika walqaadiru calayh صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين بارك الله فيك وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك كبير رب سبحانه وتعالى wanaagga iyo khayrka aad nala jeceshahay rabbi subxaanahu watacaala adiga iyo qoyskaagaba hayduu ku xafido walaalayaal barnaamijku waa barnaamijkii ila tale aan kula taliya talaama qaadanaya saaxibul fadiila sheekh maxmuushe xasan abu dalxa xafidahullah waraacahu maanta waxay la soo jeedinaya saaxiibkay muusaf maxamed raage abu qawsaan iyo injineer mukhtaar oo minneapolis fadhiya qawsaan ware ree colombos iyo saaxibul fadiila sheekh maxmuushe xasan abu dalxa xafidahullah waracaahu ohaayo aan idhaahde ah denmark odanaysa subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilay dhammaan maamulka barakaysan ee daartan barakaysan ee wow for waxay idin leeyihiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi